بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات سقاشا يكو سورة المؤمنون إلى آخر السورة إن شاء الله تعالى آياته هو روحي أهايان وحال السؤالي ضدك مشركين يقال أها صفة فعل ويرميسيهن كل ضدك وردنين sifatu ficil sifatu daad bayna rumaysanan uluhiyada yayna ogolayn in ilaahay keligii uu qaadir yahay keligii waaxid yahay ma ogolo taa laakiin waxay ogol yihiin ilaahay inuu khaaliq yahay wax dilo wax nooleeyo wax arsaaqo yay og yihiin marka kulli waxay kaga wada jawaabeen markii la weydiiyey qul man biyadihi malakuutu kulli shay shay la arka kulligii walaa yujaaru caleyhi isaga aan wax laga badbaadinayn in kuntum taclamuuna haddaa wax garanaysaan sayaquuluuna waxay dhihi lilah xukumkaasoo dhan alla u sugnaaday qul fa anaa tusxaruuna sidee lidin saro caqliga lidinka qaaday bal ataynaahum bilxaqi baanu ula nimid wainahum iyaguna lakaadibuuna beenaalayaal wey waxaanay sheeganayaan ma ittakhada allaahu alla ma samaysanin min waladin wax caruura wamaa kaana ma aha macahu alla maciise min ilaahin wax ilaahina allihiisa ma aha idan haddii ilaah kale la joogi lahaa la dahaba wuu la tegi lahaa kullu ilaahin ilaah walba bimaa khalaqa wuxuu abuuray oo gobol gooniu iska degi lahaa wala calaa bacduhum qaarkood way ka qaalib noqon lahaayeen calaa bacdin qaarka kale subxaana allah allah baa nasahan camaa kii yasifuuna ay sheegayaan waxaanay tilmaamayaan sifadu waa tilmaan allihii caalimilkaybi waxa maqan iyo washahaadati waxa joogaba oga waxa inoo muuqda iyo waxa inaga maqan fatacaala alla wuu ka sareeyaa camaa kii yushrikuuna ay u sharig yeeleen alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi allah ilmo ma leh maciisana ilaah ma joogo haddii ilaah la joogi lahaa ilaah walba goonibuu u bixi lahaa way coloobi lahayn ilaah walba intuu gobol gooniya ah iska dego yuu halkaa joogi lahaa marka cajzigoodaa muuqan lahaa hadday isqabsadaan haddii midkood wuxuu doono uu fulo ka kalena uu fuli waay kaa waa caajis ka baxay haddii labadaba wuxuu doono uu fuli waayena labadooduba ilahnimadii way ka baxeen marka hadday laba ilaah joogaan inay ishaystaan baan arki lahayn samadii ardadu way fasaadi lahayd de waynu aragnaa samadii ardadu waa nidaam cajiibay ku socdaan marka allah keligii weeye waxay sheegayaan gaaladuna waa been ma takhada allaahu alla ma samaysan min wax walada wamaa kaana ma aha macahu alla maciisa min ilaahin ilaah maciisa ma aha idan haddii ilaah maciisa ahaan lahaa la dahaba wuu la tegi lahaa kullu ilaahin ilaah walba bima khalaq wuxuu abuuray gobol gooni intuu la dego iyo coloobi lahaa inuu isku duuli lahaayeen walacalaa wuu ka qaalib noqon lahaa bacduhum qaarkood calaa bacdi hadde ma aragno wax ishaysaa weli ma aragno subxaana allah allaah baa hufan camaa ka yasifuuna ay sheegayaan o tilmaamayaan allah baa ka hufan in ilaah kala jiro in wax kale lala caabudo inuu alla ilmo leeyahay waa wax waxba ka jirin waay allihii caalim alhaybi washahaada waxa muuqdo aynu inagu aragno iyo waxa inaga maqan labadaba ogaa waxa inaga maqan oo inaan arag iyo waxa muuqda labadaba fatacaalaa alla wuu ka sarreeyaa camaa ka yushrikuuna ay u sharigeelaan ilaahan la sheegi ma dahayno waxay ku soo degtay calalmushrikiina iyo asnaamtaa loo jeedaa ma aha ilaah waxaa noqonaya ilaah waa magacna kidha markii carabiga la yidhaah shay kastoo cibaado alla leeyahay lagu gaar yeelo magac ilaah buu qaadanaya walow ilaah bayuuna ku magacaabin ruuxa caabudan yahay geedkaa haddaad caabuddo ilaah buu noqonaya xagga luqada qul waxaa tidhaa rabbi rabbigayow imaa turiyannii haddaad itusiso maa yuucaduuna wixii loo ballan qaaday oo cadaaba rabbi rabbigayow falaa tajcalnii ha iga yeelin fi lqowmi qowmkii adaalimiina ee daalimiinta ahaa nabiyulaahi maxamed rabbigii wuxuu ka baryey oo dheh la yidhi sidaa dheh baa la yidhi allah yow haddaad goobjoog iga dhigto oo cadaabku ku dhaco anoo la jooga ilaahu ha igu dhex darin nabiyullahi maxamed marka inaan lagu dhex darayni waa hubaal waa macsuum laakiin addoonnimadiisuu muujinaya oo inuu adoon alla yahay yuu muujinaya waana adoon alla wey bilmataf marka lagu saliya oo kale inuu adoon alla yahay bay muujinaysaa e waxa weeye dembi laga dhaafo oo looga duceeyo nabigu ma laha marka nabigu markuu leeyahy ilahu ha darin waa hubaal inaan lagu daraynin umana suubado waa macsuum laakiin addoonnimadiisuu muujinaya inuu addoon yahay uuna ilaah ahayn buu dadka u sheegaya qul waxaa tidhaa rabbi rabbigayow imaa turiyanii haddaad itusiso maa yuucaduuna wixii loo yaboohayoo cadaaba rabbi rabbigayow falaa tajcalnii ha iga yeelin fi lqowmi qowmka aaalimiin oo aalimiinta ilahu ha igu dhex darin allah kuma dhex daraye nabiyulaahi maxamed addoonnimadiisuu banaanka soo dhigaya alaa an nuriika inaan ku tusino maa naciduhum waxaan u ballan qaadnay lqaadiruuna waan awoodnaa buu alla yidhi subxaana wa tacaala inaan goobjoog kaa dhigno oo adoo joogo aada ciil baxdo intay ciqaabtu ku dhacdo waan awoodaa buu alla yidhi subxaana wa tacaala laakiin alla subxaana wa tacaala mushrikiintii nabiga la joogtay cadaabkii guud wuu ka dibdhigay laakiin waa laga adkaadayo dagaal baa lagu qaado waa laga adkaaday oo cadaab bay ku noqotay iyo abaartii ku dhacday iyo cadaab buu ku dhacay laakiin cadaab dabar gooyey kuma dhicin wainaa anagu buu alla yidhi wa watacaala calaa an nureyka inaan ku tusino maa naciduhum waxaan u ballan qaadnay laqaadiruuna waa awoodnaa buuli inaan ciqaabtii u waajibtay aan ku rido adoo joogo oo ciil baxdo awood baan u leeyahay laakiin alla wa watacaala ciqaab guud oo baabi'isa kuma ridin laakiin ciqaab kalu ku ridayo abaar iyo iska hor iyo markii dambe oo lagaba adkaadayba idfac ka horgee biladii sifadii hiya iyadu axsan u fiicnayd asayiata xumaanta ka horge naxnu anaga aclamu og bimaa yasifuuna waxay tilmaamayaan anigaa og buu alla leeyahay subxaana wa tacaala nabiga waxaa la amrayaa dhaqan wanaag waxaa weeye markii maka la joogay oo muslimiintu ayna tabar lahayn yay sidani ahayd markii dambe ee islaamku xoogeysay gaalada loo dulqaadan maayo laakiin islaamka dhaqanka dhexdiisa waa sida hadduu ruux jaahil ama ruux aan qiimo lahayn xumaanku ula yimaado wanaag kaga abaalmar war khayr allah ku siiya kudhe idfac biladii hiya axsanu faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaanahu waliyun xamiima markaad ruuxii xumaanta kugu sameeyey wax fiican ka horgeyso saaxiib kula noqono wuuba isla yaabiba isagiiba isla yaabi marka wax hadii haddii lagugu yidhaahdo wax fiican ka horgey oo u sheego hadal xun ha ka horgeyn aduha caytamin afkaaga xumaanta ka ilaali sheekh baa jiray awi lisaanaka cala khayr buu dhihi jiray awi lisaanaka cala khayr haweenko kale naago lama dhihi karu dhihi jiray markuu naagaha kaanahiin isagu carabku ma dhufan jirin nunkan iska ilaali buu ku dhihi jiray waa hooyooyinna buu dhihi jiray macnaha awi lisaanaka cala alkhayr weye hadalkaaga waxaad uga caado dhigta carabkaa wax wanaagsan markaad dhimanayso hadday wax wanaagsan aad carabkaa uga caado dhigto adoo sidii lahun baad dhimanaysaa wax wanaagsan ku hadlay marka marka la leeyahay xumaanta wanaag ka horgee intii maka la joogay wey markii maka laga yimid oo islaamku xoogeystay gaalada loo dulqaadan maayo laakiin islaamku dhexdiisa dhaqankaa uu ku wada dhaqmaya idfac ka horgee bilatii khisladii hiya iyadu xsan u fiicnayd xumaanta haddii xumaan lagugu sameeyo afka lagaaga sameeyo waxaa weeye wanaag kula hadalo ruuxa waaniyo war ka yaab ku dheh inagu soomaalida hadaynu nahay af soomaaligu waa luqa carabiya waana diini waa luqa diini shan kelimo oo soomaaliya ruuxu ku sheekayn mid baa diin ah ilaahay ka yaa war iska daa war sidaas wanasakhfirlayso waxaa u maydhan baa ku jira soomaalidu inagu aad bay u fiicannahay allah wuxuu leeyahay naxnu anaga aclamu og bimaa yasifuuna waxay sheegayaan anaa ogo ka abaalmarine adigu u dulqaado waqul waxaa tidhaa rabbi rabbigayow acuudu waan magangeli bika adiga min hamazaati shayaaiini shayaadiinta waswaaskooda yaan kaa magangeli wacuudu bika waxaan kaa magangeli rabbi rabbigayo an yaxduruunii inay iisoo xadiraan umuurtayda ay soo xadiraan nabiga waxaa lagu yihi shaydaan baan kaa magangelina waswaas hamasaadku waa waswaaska intuu qalbiga galo dikriga alla kaa mashquuliyo wey acuudu bikalimaat illaahi taamaati min adabihi waciqaabihi wa shari cibaadihi wa min hamazaati shayaaiini waan yaxduruun yuu nabigu ku wardi jiray oo uu dhihi jiray oo sidaasuu dhihi jiray shaydaanka waswaaskiisu waswaasku uu fara badan kan waxaa weeye intuu qalbigaaga galo yuu dikrigii alla kaa mashquulino waxyaaba kale kugu mashquulin waxaa kalood ka magan gashaa inay kuu yimaadaan umuurtaada markaad wax cunayso markaad reerkaaga la joogto markaad wax gowracayso markaad shir joogto umuurtaadoo dhanba inay soo xadiraan alla ka maangal baa nabaga lagu yii gebigiisaba shaydaan oo dhan in alla kaa nabadgeliyo shaydaanku shaydaan marooluhu waad iska celin kartaa shaydaan marooluhu waa dadka shayaadiinta noqday ma sii celin kartaa ka laakiin shaydaan qarsoonaha inaad alla ka magangasho mooye dee ma aragtid ul kuma dhufan kartid alla un ka magangal marka shaydaan qarsoonaha waqul waxaa tidhaa rabbi rabbigayo acuudu bika waa ku magangeli min hamazaati shayaaiini shaydaamada waswaaskooda qalbiga gala waacuudu bika adigaan ka magangeli rabbi rabbigayo an yaxduruunii inay iisoo xadiraan calaa umuuri kullihaa cuntadayda iyo cabidayda waa ka nabigula alayh salaatu wasalaam af carabi kulahaa an af somaali baan ku sheegi markaad cunno cunaysaan shaydaan baa horta imanaya bisinka u qabta marka inta yara idinka dhacda shaydaanka ha u daynina intaad qaadanood wasakda ka baysaan cuna inta ku hadhayna weelka markaad cuntaan inta murugtaan ka murugsada barakadii mid meelay la jirta la garan maayo waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam xataa idaa jaaa markuu u yimaado xataadu meeshii horey daaran tahayo kuwii xaqa diiday ee xaqa lagu kari waayey xataa idaa jaaa markuu u yimaado axadahum midkood almowtu geeridu qaala wuxuu dhi rabbi rab irjicuunii iceli lacallii waxaan u dhowhay acmalu inaan camal falo saalixan camal wanaagsan fii maa taragtu wixii aan ka tegey oo daacadii iyo tawxiidka aan ka tegey inaan wanaajiyaa suuragale eh. alla wuxuu ihi kalla may maya suuragal ma aha kalaada radci baa la yidhaah awalka kuma jirta kalaadu marka inta badan waa radci may wey kalla inahaa kelimadaasi kelimatun wa min waraaihim dabadoodana waxa oo ka horeeya min waraaihimta waxaa laga wadaa waktiga ka dambeeya o ay kusii socdaan wa min waraaihim hortoodana waa la yidhi waraaihim gadaashooda wax barzaqun xijaab baa ah. ilaa yowmi maalin yubcasuuna lasoo bixinayo dadkii xaqa lagu kari waayey sheekh markay naftu qabato mowdku u yimaado iyagoo naftu ku jirto yay malaaikatu cadaabkiibaa iman oo halkan isa soo malaaikatu raxmadiina halkan isa soo taagi markaa qofka muminka mar maqlaa ikatu raxmada arko ilaahu nafta durba iga qaad buu dhihi halkaasay kafankii la fadhiyaan markii malikumoodku nafta ka qaado iyo kala wareegi markaaba markaasay kor ula kici saba waliba waxay dhihi war waxaan sidan uudgooni waa maxay waa ruuxii hebel markii meeshii alla ogyahay in la gaadhsiiyo yaa jasadkiisii xidhiir loola yeeli markaasuu carshiga yuu ku foofiyo inta gal loo sameeyo ruuxdii yuu joogi ruuxdiisiina eh, jasadkiisiina xidhiir buu la yeelay ka kale malaaikatu cadaabkiiba halkaa iman isagoo naftu ku jirto arka waa markaa markuu leeyahay ilaahu dibii celi xaggee dib looga celi way dhammaatay waktiguu soo dhammaaday waxaa wey naftu nabigu waa ka yidhi salaatu wasalaam atawbatu maftuuxa maa lam yuqarqib tawbadu waa furan tahay hadduuna qofka naftu qirricidu qabanay marka markay qirricidu qabato wey markuu sidan leeyahay allah wuxuu leeyahay xataa idaa jaaa markuu u yimaado axadahum midkood almowtu geerida qaala wuxuu dhihi rabbi rabbiga irjicuni iceliya irjicuni jamc buu la hadlay rabbi rabbiga irjicuni iceliya adigiyo malaaigta wey iwada celiya lacallii waxaan u dhowahay acmalu inaan camal falo saalixan camal wanaagsan fimaa taragtu wixii aan ka tegay aan amal inaan camal falo wixii inaan camal fale aan ka tego daacad ahayd inaan hadda camal falaa suuragalehe allow iceliya kolla may lagu celin maayo inahaa hu isagu qaa'iluha iska yidhi hun oon qiimad lahayn isagunbaa iska yidhi oy ka soo baxday wa min waraa'ihim dabadoodana waxa ay ku sii socdaan barzaqun xijaab ilaa yowmi yubxasuuna ilaa inta la soo bixinayo naftu markii la qaado ruuxdu aakhirana adduunka ma joogto sharaab iyo akli ma cunayso aakhirana ma joogto waktu xisaabtii lama gaadhin meel alla ogyahay bay naftu joogtaa barzakh la yidhaah yay naftu joogtaa meel alla ogyahay yay dad fara badanoo waxaan ognaha waxaanu ku nidhi awliyaday baryan iyo saalixiinta war saalixiintaa ku been abuuranayna u duceey waxay ku leeyihiin ruuxdooda tasarufi bay ku leeyihin xaggey ka tasarufi baris qabayba joogtaa meel xijaaba oyna dhinacan uga baxayn ilaahay inuu ku dhaqaalaynayo hadday saalix yahay halkaasay joogtahay ruuxdu barzakh bay joogtaa ma tasarufaysa ruuxdu waa hubaal wey allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala fa idaa markii la afuufo fi suuri suurka la afuufo falaa ansaaba isu sheegad iyo isqaraabaysi baynahum dhexdooda maaha yowmaydin maalinta walaa yatasaaluuna waxna isa su-aali mahayaan maalinta suurka la afuufo waa nafkhada dambe midani midda hore nafkhatulfazac waa laga yaabaa inay dadku isqaraabaystaan oo isa su laakiin nafkhada dambe nafkhatulbacsi ah wax qaraabihii ma jirto war hebelow ii gargaar oo isku abtir baynaha qolamaa tahay ma taalo bale ruuxu wuxuu dooni waalidkii inuu xaq u fuulo oo waalidkii uu xaqa helo aruurtiisa u xaq helo zawjadiisa xaaskiisa u xaq helo oo iyaga khayraadkooda la siiyuba rabaa maalintaa walaa yatasaaluuna marka wayse su-aaliyo sa'ala bacduhum bacdan wayse su-aalayaan waa suuratu saafaad wayse marka qiyaamadaa fara oo markayna isa su waa marka hore ee argagaxee dadka la soo saaro wey marka dambe waa laisa su oo su-aal oo hadal baa wax walbaa jira wey marka dambe allah wuxuu leeyahay faidaa nufiqa markii la afuufo fi suuri suurka waa afuufidii bacsiga ahaydee dadka la soo saarayey falaa asaaba isu abtirsi baynahum dhexdooda ma aha inay hebelow xageed ka timid iyo wax ma ii tari kartaa ma taalla yowmaydin maalintaa walaa yatasaaluuna isna weydiin mahayaan maalinta waxaa weeye ruux waliba goonidiisa likulli mriim yowmaidin shaanu yuqnihi waay faman saqulat marka qofkay cuslaato mawaasiinuhu wasayaalkiisu xasanaadkiisu cuslaadaan fa ulaaika kuwaasi humulmuflixuuna way guuleysteen kitaabkooda midigta laga siin waman khafad markay fududaato mawaasiinuhu wasayaalkoodu oo sayi-aadkoodu cuslaado fa ulaaika kuwaasi aladiina kuway khasiruu khasaaray anfusahum naftoodiibay ku khasaareen fii jahanamo jahanamo dhexdeeda i khaaliduuna ku waarayaan waxay leefi sow ololkii leefay lama yidhaah talfaxu waxaa leefi wujuuha wajiyaalkooda annaaru naartaa leefi wahum iyaguna fiiha naarta dhexdeeda kaalixuuna kuwo weji foolxun wey weji tubay weji tubka ma taqaan kuwo weji cabuusa wey marka waxaa la cabiray wejigii foolxumaanaya bishimaha kala kici kolxu waxa weeye labada bishimoodoo midna kor u kici midna hoos markaasuu ilkaha cadaynaya wejigii buu foolxumaanayaa bay ka dhigan allah subxaana wa tacaala faman khafat mawaasiinuhu wuxuu nabiyullaahi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam ruux baa la soo qaaday markaasaa labada kafadood dhexdooda yaa la istaajin xasanaadkiisu markuu uu xagga fiican walow qadra xabatin ba ha ahaade markuu xasanaadkiisu bato yaa la dhawaaqi hebel hebel wuu guulaystay dib dambana u ayaan daraan maayo kitaabkiisi baa la si kii kalena markaasaa halkaa la soo taagi sayi markuu xoog badnaado yaa la dhawaaqi hebel hebel waa yaan daranyahay dib dambena uguulaysan maayo xaggii xaggunbay ukala kaci way dhamaatay wy waa sidaa wy maalintaa iyadaa u xeer dhigo faman saqulad qofkay cuslaato mawaasiinuhu waasanyaalkiisu fa ulaaika kuwaas hum iyagoo almuflixuuna kuwa guulaystay wey falaaxa waxaa la yidhaah qofku wuxuu rabayna inuu helo wuxuu ka baqayina uu ka nabadgalo waman khafad qofkay fududaato mawaasiinuhu wasanyaalkiisu fa ulaaika kuwaasi aladiina kuwa khasiruu khasaaray anfusahum naftoodiiba raasamaalkoodiiba ku khasaareen raasamaalkoodii bal ribixay helaan daaya raasamaalkoodii yay ku khasaareen fii jahanamo jahanamo dhexdeeda khaaliduuna ku waaraya talfaxu waxaa leefi sow lama yidhaah ololkiibaad yaa leefay sow lama yidhaah talfaxu waxaa leefi wujuuhahum wajilaalkooda annaaru baa leefi wahum iyaguna fiihaa naarta dhexdeeda kaalixuuna way weji tubayaanoo bishimahooda iyo wejigoodao dhan ya fool xumaan alkuluux waxa weye bishimaho sidaa u kala kaca wey markaasaa waxaa la dhihi markii xaaladu sidaa u dhacdo qiyaamaha la tago ya dadkii lala hadlay allah baa la hadlay subxaanahu wa tacaala alam takun miyaanay ahayn dad yahow naartu u waajibtay aayaatihi aayadahayga tutla calaykum kuwii dushiina lagu aqriyo oo fa kuntum aad ahaateen tukadibuuna kuwa beenayay biha aayadaha qaaluu waxay dhihi rabbanaa yow halamad waxaa naga qaalib noqoto naga xoog badnaata calaynaa dushaya shiqwatun ayaan daridii wa kunnaa waxaanu ahayna qowman qoom daaliina oo lunsan rabbanaa rabbigayow akhrijnaa naga saar minhaa naarta fain cudnaa haddaan ku noqono dalaalkii faina anagu daalimuuna kuwa gardaranoo naftaya dulmiye baanahay allah subxaana wa tacaala markii qiyaamada la yimaado oo miisaankii halka lasoo dhigo oo wax waliba meesha markhaatiyaalkii meesha yimaadiin buu alla wuxuu ku dhihi qoladii daaliinta ahayd miyaan aayadahayga lidinku dal aqriyon aana idiin soo dirin oydaan idinku beeninin markaasay dhihi allow waa run waad noo soo dirtay laakiin ayaan daridiiba meeshana dhigtay waan ayaan daranahay oo qoom daaliin aanu ahayn allow intaad naarta naga bixiso haddaanu dib dambe ugu noqonno waxa wey annagaa daalimiin dib dambe haddaan ugu noqon waa lagu kala tegay meesha laa tajcaru lyoma baali maanta waxba ha cabanina yaa la yidhi falow ruduu lacaaduu limaa nuhuun canhu dib loo celiyo wixii laga nahyey bay dib ugu noqon lahaayeen allah wuxuu yihi alam takun miyaanay ahayn aayaatii aayadahayga tutla calaykum ku dushiina lagu aqriyo oo fa kuntum aad ahaydeen tukadibuuna kuwa beeniye bihaa aayadaha qaaluu waxay dhihi haah weye nacam weye macnaha rabbanaa rabbigayow aayadaha waan beeninayo halabad waxaa naga xoog roonaatoo na kaliftay calaynaa dushayda shiqwatunaa ayaan daridii wa kunnaa waxaanu ahayn qowma qowm daaliin oo nusan rabbanaa rabbigayow akhrijnaa naga bixi minhaa naarta xaggeeda fain cudnaa haddaan ku noqono dalaalkii fa inaa anagu aalimuuna aalimuun baanahay nahay alla wuxuu leeyahay qaala alla wuxuu leeyahay iksa ku fogaada fiihaa naarta dhexdeeda walaa tukalimuunii hayla hadlina dib damba hayla hadlina maxaa yeelay inahu xaaliyashaani kaana waxay ahaayeen fariiqun qayb oo min cibaadii addoommahayga ka mida yaquuluuna kuwa yidhaah rabbanaa rabbigayo aamanaa waan rumayna ifafir lanaa noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso anta adigu khayruraaximiina kuwa naxariistoo dhan baad ka wada khayr badan tahay fatakadtumuuhum waxaad ka yeelateen kuwa muminiintaasi khiryan wax lagu jeesjeeso xataa ansawkum ilaa idin ilowsiiye dikrii aniga dikrigeyga ood iyaga xibaarintoodii iyo ceebayntoodii ku mashquusheen wa kuntum waxaad ahaydeen minhum kuwa xaggooda tadxakuuna kuwa quqosla alla subxaanahu wataala ikhsa ikhsau af soomaaliga waa wid soo lama yidhaha wid w marka ayga wid laleeyahay fogow baa loo jeeda marka wid baa laydin yii wey ku fogaada naarta oo naarta gala wey ku fogaada naarta oo naarta gala dembiga waxyaabahay ku mutay oo dib damba hayla hadlina markaa waa laga aamusi markaa dib damba uma hadlayaan xaaladooda waa hiiraag waa zafiir iyo shahiiq wey zafiir iyo shahiiq waxa weeye dameerku dib neefta u celiyo markuu soo daayo shahiiq iyo zafiir baa la yidhaha markaa waxyaabahay ku galeen waxaa ka ah loo sheegay dad addoommahayga ka mid a ah, oo ducafo ah ama laga tabaroon yahay oo mu'miniina yaad ximaarin jirteen ood caayi jirteen oo aad oo ilaahu noo naxariisa dadkii yidhi yaad bal waxaas waxay hayaan dhowr maxay sheegayaan hadda waa masaakiin cuno meesha taale saasaad dhihi jirteen ma ilaa ay idin ilowsiyeen inaad aniga xusuusataan marka waad ku qosli jirteen allah subxana wataala inagu waa sida waagii hore waxaa la dhihi jiray wadaadada may waxaa la dhihi jiray rag iyo haweenka kee badan hadii wadaadada lagu daro haweenka badan baa la dhihi jiray waagii hore waa yasid la yasaya culimada ogow ninka culimadihii waa yasid la yasa hadda dadka fiicani sidaa ma ahayn dad baa waxay ogri jireen dad mashaqaysayaalahoo aan waxba ahayn ninkiina dacwad buuba u go oo inuu dadka wax gaadhsiiyuu rabaa isu xilqaamay yuu rabaa waa wax jira wey culimada islaamka iyo dadka muminiinta ah laguma qosle laguma jes waa loo tahneediyey waa la jeclaada waa lagu farxa way innahu xaaliya shani kaana waxay ahaayeen fariiqun qayb oo min cibaadii addoommahayga ka mid ah yaquuluuna kuwa yidhaa rabbanaa rabbigayow aamanaa waan rumaynay efakfir lanaa noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso wa anta adigu khayruraaximiina kuwa naxariistoo dhan baad ka khayr badan tahay fatakhatumuuhum fatakhatumuuhum kuwaa waxaad ka yeelateen ood ka dhigateen sikriyan wax lagu jeeseeso xataa ansawkum ilaa idin ilowsiiyeen dikrii aniga xusuustayda dikrigaygii ay idin ilowsiiyeen saad iyaga ugu mashquulsanaydeen wa kuntum waxaad ahaydeen minhum xaggooda tadxakuuna kuwa ku qoslo oo ku maadaysa innii anigubu alayidhi jazaytuhum waxaan abaal ku abaalmariyey alyowma maanta bisababi maa shay sababtii sabaruu ay u sabreen oo dhibkiina u sabreen annahum iyagu humulfaa'izuuna kuwa guulaysta inay yihiin allah subxaanau wa tacaala muminiinta aad ku jeesyeesi jirteen ee ku maadaysan jirteen ku qosli jirteen waxaan maanta ku abaalmariyey adkaysigii oo adkayseen dhibaatadiinni inay faa'iisin yihiin baan ku abaalmariyey waa sidaa un culimmada islaamka waxaa dusha ka saaran oo la rabaa inay dul qaataan hadii la aflagaadeeyo iyo haddii waxun lagu yidhaahdo inay iyagu dul qaataan iyagaa jannadii gelaya kuwan ku aflagaadeynaya iyaga fudaydsanaya daciifsanayana iyagaa naarta gelaya saasay kale yihiin inii anigu jazaytuhum maanta waxaan ku abaalmariyey jazaytuhum alyawma bimaa sabaruu sabirkoodii dartii ay dhibkiina u sabreen annahum iyagu hum ulfaaizuuna kuwa guulaystay inay yihiin qaala alla wuxuu ku dhihi kuwaa iyaga ee naarta ee maasha naarta u waajibtay ee jooga qiyaamada jooga kam labistum inteed ku nagaateen fil ardi ardada dhexdeeda cadada siniina sanada tiradood qaaluu waxay dhihi labisna malaha waxaa nagaanay yowman maalin oo bacda yowmin maalin qaarkeede fas'alilcaadiina bal ku wax tiriya weydiiya anaga waaban ilowday bal ku wax xisaabta naga yaqaan weydiiya qaala wuxuu alla ku yidhi hadda ku odhan doonaa laakiin wuu ku yidhi waa wax dhacay in labisuma labisuma idaa nagaanin ilaa qaliilan in yar mooyaane low anakum idinku kuntum hadaad taclamuuna kuwo allah wuxuu ku yidhi inteed ku nagaateen ardada oo sanado oo tirsan maalin ama badhkeed bayna malaha garanba mayne bal dadka tirada yaqaana weydiiya markaasuu alla ku ui wax yar baad ku nagaateen waana w intaa yareed aada joogteene muddada yaree gaabana yo cadaabkan idin dhexalsiisay muddadaa yareed joogteen marka waxaa la rabaa muddada adduunka la joogo inaad ka faa'iidaysato oo aada adigu tabcato addunya mazarcat laakhira beerta aada adduunka beerato yaad aakhara cuni ood goosan wey marka adintaa yareed joogteen yciqaabtan aad ku mudateen ka warrama baa laleeyahay qaala alla wuxuu ku yidhi kam labisum inteed nagaateen filardi ardada cadada siniina sanado tirsan qaaluu waxay dhheen labisnaa waxaa nagaanay yowman maalin oo bacda yowmin malaha saas weeye ee fasal ilcaadiina kuwa tirada yaqaana bal weydiiye qaal alla wuxuu ku yidhi in labistu maa labistu ma idaan nagaanin ilaa qaliilan in yar mooye wax kale ma idaan nagaanin low anakum idinku kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwo allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala adduunka usii usii tabaabashaysaa afaxasibtum ma waxaad u malayseen annamaa khalaqnaakum inaanu idin abuurnay cabathan bilaash inaan waxba laidinku waajib yeelaynin wa anakum idinkuna ilaynaa xagga iyaga laa turjacuuna inaydaan u soo noqonayn masaasay idinla noqotay fatacaala allah allah baa nasahan almeliku oo waxleho tasaru alxaq oo xaqa muxuu ka nasahan yahay inuu bilaash idiin abuuray buu ka nasahan yahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye rabulcarshi carshiga rabbigiisa carshigii alkariimi ee weynaa rabulcarshi alkariim waxaa carshiga kariim loogu sifeeyey quruxdiisaa badan waxaana rabulcarshi alla loogu idaafeeyey saanqaafbuu adduunyadoo dhan saanqaaf buu ku yahay samooyinkaoo dhan iyo kursigii waxoo dhan buu ka sareeyaa carshigu samooyinka iyo ardada haddii inta la fidiyo laysku daba qabto kursiga loo eego bar yar bay noqonayaan kursiga saas hadii carshiga loo eegana bar yar buu noqonaya waa xadiis saxiixa wey marka rabulcarshi baa layidhi waa saanqaafka adduunka oo dhan alkariimi baa layidhi aad buu qurux badan yahay carshigu allah subxaanau wa tacaala wuxuu leeyahay ma waxay idinla ahayd in bilaash laidiin abuuray oo sidaa un laidinku daynayo waxba laidinku waajibaynin eed cibaada laidiin abuuray oydaan maxkamadda iyada imanaynin allah wuu ka inuu wax xikmad aan lahayn inuu alla abuuro uu ka nasahan yahay afaxasibtum ma waxaad u malaynayseen annamaa khalaqnaakum inaanu idiin abuurnay cabasan bilaash iyo ciyaar ciyaar wa anakum idinkana ilaynaa xagga iyaga laa turjacuuna aan lidiin soo celinayninoo maxkamadda la keenayn fatacaala allah allah wuu ka sareeya almeliku ee mutasarifkaa ah isagu wax walba lahaa alxaqu ee xaqa inuu shay xikmad la-aan u abuuro alla wuu ka yahay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane rabulcarshi carshiga rabbigiisii wey carshigii alkariimi wanaagsana quruxda badnaa waman yadcu maca allah waxaa lainoo soo dhigay masale jirta oo inaan iska ilaalina la rabo waa inaan shirkiga horta barano shirkiga waxaa la yidhi wuxuu la mid yahay shirkigu quraanjo sallax goor mugdi a ku socota shanqar intay leedahay quraanjadaas meelaadan kaa filayn buu shirkigu kaa soo gelaya waman yadcu qofkii baryo oo caabuda macallaahi alla maciise ilaahan ilaah aakhare oo kale laa burhaana xujo uma sugna lahu qofkaa bihi bihi haadihi lcibaadati cibaadadan fa inamaa xisaabuhu xisaabtiisuna cinda rabbihi rabbiga agtiisa wey inahu qofkaas ama inahu shaniga jiraay laa yuflixu ma guulaystaan alkaafiruuna gaalada qofkii alla alla aan ahayn la caabuda waxaan alla ahayn qofkii alla la caabuda shayga cibaada alla leeyahay aad ku gaar yeesho ilaah buu noqonaya afarayta man ittakhada ilaahu hawaahu hawadiisi dad bay ilaahu tahay dad baa qori meeshaa taagan ilaahu tahay dad baa guri meeshaa ku dhisan ilaahu tahay wax cibaadaho alla leeyahay wixii aad ku khaas yeesho ilaah buu noqonaya walow adigu ilaah bay aadan dhihin nabiyullaahi maxamed baa nin baa u yimid nin buu ku caabudaa mushriga markaasuu allaan caabudaa intaasoo sanamna waan caabudaabuu ku yidhi allana waan caabudaa intaasoo samana waan caabudaabuu ku yidhi markaasuu yidhi ay dhibaata ku qabsato ood barido ya kaa qaadaya allah hadii aada wax doontana yaa ku siinaya allah haddaa maxaad caabudi buuri dee isagunbaa mashhuurkiisa waan u barakaysan buuri inagana dadkeena dad kamidao saalixiinta barya haddaad tirao maxaad saalixiinta u bari dee wax kale isiin mahayaan waan barakaysan buu ku dheh waa sidaasoo kale un kama duwana beri anoo xamar jooga meel masaajid weyn oo mawlacno ku yaallo ahbeen hurdadii igu kaliftay meel hool ah marka niman culimo tobaneeyaa jaad ku cunaya anu halkaasoo kalaan jooga marka ugu yaraan inta ila ahayd ilaa toddoba sheekh bay u yeedheen ku tawasuleen anigaa hoose waxaan iska weydiiyey talo haday helaa waxay rabeen kee ma mid baa siiyey iska kaashadeen talow waa sidee anigaa isweydiiye toddoba sheekh ugu yaraan yay bariyeen anigaa isweydiiyey marka halkaasaan anigu joogaayo hurdadiinbaa meesha igu soo kaliftay niman fiican bay ahaayeen iyagu way isla qumaneen nimankaa marka macnaha waxaynu ka wadnaa waxaan allahin haddaad cibaado siiso waa khalad wey ogow waman yadcu qofkii caabudo maca allahi alla maciise ilaahan ilaah aakhare oo kale laa burhaana xujo iyo daliillahu uma sugna bihi bi haadihi alcibaadati fa inamaa xisaabuhu xisaabtiisuna cinda rabbihi rabbiga agtiisa rabbigunbaa kala xisaabtami inahu shaniga jiraa waxaa weeye laa yuflixu ma guulaystaan alkaafiruuna gaalada waqul waxaa tidhaa nabiyulaahi maxamedow rabbi rabbigayo ikfir dhaaf warxam naxariiso waanta khayruraaximiina kuwa naxariistoo dhan baad ka khayr badan tahay nabiyulaahi maxamed marka qufraan dalab laleeyahay oo alla qufraan weydiiso dembi maleh nabiga daacadiisa iyo ducada loo ducaynayo salliga oo dhani martabadiisii ajrigiisaa lasii badinaya hadda masjidkan aan fadhino nabiyulaahi maxamed ajri baa uga socda ee addoonnimadiisaa la muujinayo qof allihiisa u baahan inuu yahay axad allihiisa u baahan inuu yahay oo isagu aan waxba qabsan karin wax alla siiye mooye yaa la inagana fariinta waa lina soo gaadhsiinay inaan allahena ka qufraan dalabno waqul waxaa tidhaa rabbi rabbigayow ikfir dhaaf dunuubta warxab naxariiso waanta adiguna khayru raaximiina kuwa naxariiso dhan yaad ka khayr badan tahay wallah subxana